بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها nicmada ilaahay wax la tirin karo ama lasoo koobi karo ma ahan oo haddii waa waxa weeye aan ku dhaqdhaqaaqayno oo maganaysa noloshayada iyo wax walbaba waxa weeye waa nicmo ilaahay waxa weye asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina kor iyo hoosba mid muuqata iyo midaan muuqanba wa afdalu nicma wa ajaluha alhidaayatu ila lislaam nicmada ugu weyn oo magaranaysa aan haysanana waa nicmat lislaam waxa weeyaan nicmo waxaa ah inaan helay dad magaranaysaa wax ilaahay noo noo safiray magaranaysaa oo ah warasat alambiyaa oo mar walbaba na xusuusinaysa ilaahay na xusuusin na xusuusin dikriga ilaahay iyo ilaahay magaranaysa na xusuusinaysa inaan haysano taas ayaa masalaba iyadoo nicmo aada iyo aada u weyna oo aan la heli karin oon dadku wada haysan marka nicmadaas ayaan ilaahay ugu shurinaynaa marka waxaan nala jooga sheekh eh, ismaaciil oo ilaa sheekh eh, sheekh mustafa cabdi ismaaciil oo aada garanaysaan waxay ka deeqtoon in la yihaah la tacriifiyo oo la yidhaahdo waa sidaa iyo waa sidaa nin uusan teleefonkiisa ku jirin ma jiro niman aqooni ma jiro qofka ummadda islaamka oo dhan buu u dhexeeya oo ma ahan masalaba nin gruubkiisa raacsan gruubkaa kaliya u hadla ma ahan ummadda oo dhan meelay joogtaba waxa weeye qof awman ay daba socdaan oo ay ka dambeeyaan oo dacwadiisa ay jecel yihiin oo ay mugaan nin walba u jecel yaha weeyaan marka waxa weeyaan ilaahay baa noo soo saqiray oo noo keenay oo annagoo aan oganaysaa diyaaro u dirin annagoo aan tigid u goyn ayaa ilaahay noo keenay marka waxa weeya waa inaan nicmada ilaahay ugu soo oo aan idhaahno alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa nicmada iska leh oo noo islaamka nicmadiisa ayaa wax walba ugu weyn marka waa isfiiqa ayaan kusoo dhaweynayaa ma doonaya inaan uga bardoodiyo uga tunto ma garanaysaa dacwada iyo magaranaysaa khayrka uu noo wado جزاه الله خيرا تفضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد fasalaam الله عليكم wraxmath wbarakaatuh أيها الأحبة intiin nala joogin habeen hore waxaynu ka hadalnay alistiqaama toosnida ama qumanida caawana waxaan isku dayeynaa inaan wax ka tilmaamno waxyaabaha sababaya ama qofka muslimka ku bixinaya inuu sugmo oo markuu toosnaado aanu dib uga weecweecan ama dib uga soo noqonin ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyay ya ayuha aladiina aamanu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ila waantum muslimuun aayaadka khudwad khudwadda jimce inta badan laynagu akriyo war kuwa ilaahay rumeeyay uba rabbi yihi subxaanah wa tacaala alle ka cabsada cabsida waxaq muto oo walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ha geeriyoonina idinku aan muslim ahayn garan maysid geeridu wakhtigay imanayso haddii lagu yidhaahdo ha geeriyoonin adigoon muslim ahayn macnaheed waxa weeyaan qumanow mar kastaba maadaamaanad ogeyn wakhti uu wadku kuu imanaya ama malakul waktigu kuu imanaya mar haddaanad garanaynin waxaa lagu amrayaa inaad jidkaasi ku taagnaatid fii kulli اlaxwaal nolosha aynu ku noolee adduunkuna waa nolol imtixaan loogu talagalay sidaa awgeed mucawiqaadku waxyaabaha qofka bini aadamka weecweeciya ama qumanaanta ka weeciya ama iska hortaaga waa tiro badan yihin laakiin waxaa layna faraya inaynu waxaasoo dhan caraaqila ka tallaabsan karno oo aynu ku sugnaano inaynu si joogtaa ah ula nimaadno wixii allayna faray wixii rabbi inaga reebayna inaynu ka dheeraano si aynu ugu biirno kuwa ilaahay leeyay in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika laa takhaafuu walaa taxzanuu wabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun kuwa alla ku tilmaamay kuwa yidhi allah noo rabbiya ee weedhaasi waxa ay sheegayso waa contract inaad saxeexdo laa ilaaha illa اllah muxamadun rasuulu اllah waa cahdi iyo ballan aada ilaahay la gashay ballankaa waxbaa ka ratibmaya ballankaa wixii ka ratibmaya kuwa oofiya baa ilaahay yidhi malaa'igtu marka nafta laga qabanayo ay ku soo degto waxay u sheegtaa waxaa kaa horeeya mustaqbalka ha ah, ka cabsanin xabaasha iyo waxa kasii dambeeya ha cabsan waxaad ka timina ha ka murugoonin insaanku waa labada dhib ee ugu badane ku dhaca imaa wax ka tegay inay murugadii iyo tiiraanyadii haysiiya warwarkii ama wax soo socda walbahaarkii iyo cabsadii inay ku badan tahay hana walbahaarin oo ha welwelin ayaa loo tilmaamaya waxa soo socda ah ka cabsan wixii tegayna haka murugoonin waxaanad ku bushaaraysataa baa la leeyahay janno istiqaamadaasi sidee loo helaa markaas isweydiinta leh iyadoo adduunka fitanka iyo imtixaanku ay tiro badan yihiin iyadoo marar badan laga yaabo qilatu naasir cid kuu hiilisay ama kuu gargaarta inay yaraato iyadoo waktiyada qaarkood iyo duruufaha qaarkood laga yaabo gurba fi ddiin inaad ku dhacdaba iyadoo islaamku meel uu qariib ku yahay ama aanu ku xooganayn ama aan laga soo dhaweyn inaad ku nooshahay sidee baad u sugmi karaysaa waxaa imtixaan aynu marayno o dhanna nebi maxamed uu maray calayhi salaatu wasalaam mar buu dunida keligii muslim joogayo wadan dhan oo gaalow keligii oo la yidhi dacwadda qaado xambaar dhul gaaleed uu ku noolaa makoo dhul gaaleeda waa la tumoo la cidhiidhiyey raggiisii hortiisaa lagu laayay oo lagu toorjargaraynayay waa hijroodeen oo ka tageen waa laga daba tego waa laga daba duulay haddana dhowr sannadood baa meeshuu deganaa lagu weerarayay from zero buu ka soo bilaabay ilaa iyo uu dowlad ka noqday laga haybaysto oo ay dadku diinta koox koox usoo galaan waxa bini aadamku uu dhib maroo dhan nebigu wuu soo maray calayhi salaatu wasalaam hadday gaajatay hadday baqatay hadday cabsitay hadday dagaaltay iyo cagsigeedaba oo ah hadday suldo iyo madaxnimo iyo maamul iyo xoolata uu soo maray duruufaadkaa kala gadisan oo dhan wuu maray isaga iyo saxaabadiisina way sugmeen kullu haadihi duruuf kamay weecanin diintoodii maxaa haddaba loo baahan yahay si aynu waddada aynana ugu suganno waxaa loo baahan yahay kow kitaabkaa rabbi inaynu ku mintidno kitaabkaa qur-aanah barashadiisa akhrintiisa baristiisa ku dhaqankiisa ku tadaburka iyo dhugashadiisa iyo ufiirsigiisa inaynu kitaabkaasi u sidaa the solution of the whole life nolosh oo dhan aadanaha dunida ku kor nooloo dhan waxa problem haysta waxaa loogu talagalay inuu kitaabkaasi solution u noqdo inuu xal u yahay ayi mashkila waxaad doonto mashkilada ku sheeg hadday mashkilo falsafiya tay hadday mid caqliya tahy hadday mid caqadiya tahy hadday mid sosociala tahay hadday mid family tahay hadday mid nafsiya tahay ayi mashkil aadanuhu uu dareemo ilaahay wuxuu leeyahy xalkiisi baan idiin soo diray saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul naزlahu ruuxu اlqudus min rabika bاlxaq liyuhabita aladiina aamanuu wahudan wabushraa lilmuslimiin waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy qul naزlahu ruuxu اlqudus min rabika bاlxaq ruuxu lqudus malikjibriil ba xagga rabbi ka soo qaaday isagoo xaq ah maxaa loo keenay liyuhabita aladiina aamanuu inuu sugo oo diinta ku sugo kuwa iimaanka laga helay ayi mashkila ka hor timaado inuu xal u hayo oo u sugmo inuu yahay hanuun hudan hanuun inuu yahay if inuu yahay inuu yahay bushaaro khayr loogu sii bushaaraynayo dadka muslimiinta oo dhan nimankii gaaleed ee nebiga la noolaabaa waxay idhaahdeen qur-aankan hadduu xagga alle ka imanayo ma isagoo kitaaboo kuusan loo keeno maxaa kolba in yari usoo degaysaa ma kitaabkoo isku xidhan muu yimaado su-aalahay xataa keenayaan rabbaa ka jawaabaya ilaahay wuxuu le waqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila calayhi اlqur'aanu jumlatan waaxida qur-aanku maa lagu soo dejiyo isagoo jumlo ah isagoo kitaab quroo isku yaallaa maa lagu soo dejiyo ilaahay wuxuu yihi kadalik ay anzalnaahu kadalik waxaanu usoo dejinay sidaa uu yahay isagoo munajama isagoo qayb qayba baanu soo dejinay waayo linuhabita bihi fuaadaka waratalnaahu tartiila baa ilahay si aanu qalbigaaga u sugno ayaanu saa u yaalnay kitaabka qur-aan saddex iyo labaatankii sannadood ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada u xambaarsanaa kolba inbaa soo degaysay laakiin kolba intee soo degaysay kolba intii mashkiladda markaa joogta xalilaysa problem kastoo haysta solutionkeeda ilahay samadu uga keenaya waxaa leeyahy saamaad kaga bixi kartaa sidan yeela mowqifkaa istaaga halkaa istaaga innagana min waraa waxaa laynaga rabaa wado kasta oo nabi maxamed istaagay iyo saxaabadiisi calayhim asalaam waradia allahu canhum waxaa laynooga baahanya inaguna inaynu maxay xalkii alla siiyey aynu xalka ka dhigano dowlad si loo sameeyo xal laga siiyey bulsho kale nooci siday waa u wada noolaan lahayd baa xal laga siiyey nebi maxamed markuu madiine yimi madiine waxayd magaalo dad kale nooci degan yihin yahuud baa deganay mushrikiin baa deganay muslimiin baa deganay wasiiqa waaxida qoraal qulu nabigu u qoro lagu wada noolaan karo oo dadkaa kale nooca ah ay magaalada ku wada deganaan karaan idan qur-aankani ayi mashkila aadanaha qabsan kartuu xal u yihi ilaahay markaa wuxuu leeya inaanu ku sugno daraaddeed ayaanu uga dhignay qeyb qeyb inuu soo dego waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya qur-aanka qisas baa ku jira qisaskaasi waxay ka waramayaan taariikhda bini aadamkee laga soo bilaaba aadam ilaa iyo cahdigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii qiso macnala jira ee taariikhda bini aadamku wax ka faa'iidayo ambiyaa ilaahay kaga warramaya iyo qoomankooda say ula dhaqmeen ilaahay wuxuu ka warramaya boqortooyin gaalo ahaa iyo say u dhaqmeen oo qur-aanku fircoon buu ka warramaya namruud buu ka warramaya boqorro gaaleed baa rabbi ka warramaya iyo waxay ku dambeeyeen iyo say dadka u maamuli jireen waxaa ilaahay ka warramaya boqorro muslimiina waxaa rabbi ka warramayaa nebiyo la laayay nabiyo la dilay ayaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya dadkii loo soo diray ay dileen bo kow ka siiyeen wax kasta oo qof muslima qabsan kara ayaa ilaahay kaga warramaya saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wakula naqusu calayka min anbaai اrusuli ma nuhabitu bihi fuaadak waxaanu kaaga qisoonaynaa baa ilahay leeya wararkii rususha wax aanu qalbigiina ku dejinayna baa ilahay leeyahy wa jaءaka fi hadihi اlxaq wamawcida wdikra lilmuminiin idan qisaska qur-aanku uu ka waramayo maalan nebi ibraahim oo la qabtay oo la gubayo oo ilaahay leeya qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaama calaa ibraahim dabow qabow nabadgelyale u ahaw qabow waxba u dilaa isbaa haddii la yidhahdo dabow qabow noqo dee barafkuba uu dili karaa ilaahay wuxuu leeyahay qabow wax nabadgeliya u noqo waxaa ilahay ka warramaya qur-aanka qisas mucjisaadkii ambiyaadka ka dhacay oo ah nebi muuse markii la yidhi hijrooda uu ka soo baxay isagoo ciidankiisii yaraa wata fircoon iyo ciidamadiisii oo dhamme inay ka daba yimaadeen oo ay yidhaahdeen waa layna soo gaadhay waa jabnay ou leeya ina maciya rabbi sayahdiin ma jabin aniga ilaahay baa macayga ah waana rabbi way hanuunin doonaa oo ilaahay subxaanah wa tacaala ugu jawaabay anidrib bicasaaka albaxr badda usha ku dhufoo laba looga dhigoo maray waxaa ilaahay kaga waramayaa koox yar oo xaqa markay aragtay rumaysay oo dowladdan ka hortimi timi maalan nebi muuse iyo fircoon markay doodu dhex martay akhiiran waxaa lagu heshiiyey waxag waa sixir buu yidhi sixiroolayaashaan soo ururinaya ee ballan inoo dhig maalin baa lagu ballamay yowmu ziina iyo dadkao dham inuu isu yimaado waxaa laaliya wixii saxara waddanka joogtaa laysugu yeedhay nebi muusena waa loo yeedhay saxaradii waa kuwii sixirka samsameeyey dabeetana nebi muuse ilahay yihi usha dhulka ku dhufo ul buu tuuray ushii mas bay noqotay maskii wixii sixiradu ay sameeyeen oo dhan buu cunay waxa u horrumeeyey nebi muuse saxaradii markaa oo iyaga marka kan waxay garteen waxaan inuu saxir ahayn muse qisadan wada inaanay masalo sixir ku saabsan ahayn dabeetana ilaahay baa rumeeya fircoon wuu hanjabo wuxuu yihi innahu lakabiirukum aladii callamakum asixr waaba kii idinku weynaaya sixirka idi maray kana raacdeen falow qaطicana aydiyakum waarjulakum min khilaafin walow sallibanakum fi juduuci naql walataclamuna ayuna ashaddu cadaaba waabqa isku tallaab baan idin goyn doonaa buu leeyahy adin iyo gacanba mar baan idin jari cross baan idinku xidhi magaalada dhexdeeda dabeetana waxay idin garan doontaa buu yihi aniga iyo iyo rabbiga ka cabsanaysaan kaayaga cadaab kulul ba idin arki doontaa buu leeyahy saasuu ku hajabaya iimaan baa sugay qolada qoladatan qaaluu lan nu'siraka calaa maa jaana bay dhahay marnaba kaa dooran mayno wixii rabbi xaggiisa nooga yimay bayinaat ah cadaymihii nebi muuse noola yimi marna kaa dooran mayna bay leeyihin allaanu ku dhaarane wixii aad yeeli karta yeel bay yidhaahdeen waxaad samaysoo dhami soomaha inaad adduunkana disho u yani qisaskani waxay tilmaamayaan qofka iimaankiisu markuu xoog noqdo adduunkiisa inaanu aakhiradiisa marnaba siisanin inuu aakhiro iyo ilaahay cadaabkiisa suuga baqayo iyo cagsigeeda janno siduu u raadcaynayo jannada ninka u boos yari baa la yidhi dunida tan iyo toban laabkeed buu leeyihi dunidan iyo toban laabkeed waa jahanamiyiinta kuwa la yidhaahday inta lasoo ciqaabay jahanamo laga soo saaray aakhirka kuwa ugu dambeeya kuwa xagga hore ka galay iyaga iskaba dhaaf idan qofka muslimkee aakhiradaa rumaysani bidhbidh adduunyo marnaba ma siisto waxa aakhiro dhaafinaya sidaa awgeed bay waxay leeyiin waxaad doonto yeel waxaad samayn o dhami soo maaha inaad nadisho un idan qur-aanku wuxuu ina barayaa fitankoo dhan sida loo sugmo nimankan waxay u joogtaa in la dilo iyo inay diinta ka noqdaan waxay qaateen dilka fudud bay leeyihin qur-aanku wuxuu inooga waramayaa fitanka maalan cid ay u joogto inuu ciliyat اlqowm qoyska boqortooyada iyo xagga sare inuu la tunto iyo inuu xabsi ku waaro la kala doorasiinayo nabiyullaahi yuusuf ilahay wuxuu ku tilmaamaya waraawadatu latii huwa fii beytiha can nafsi tii uu gurigeeda joogay ayaa hunguraysay baa ilaahay leeyahy nabi muuse waa nebiyullaahi yuusuf waa nin dhalinyaro ah oo aan xaas lahayn oo qariiba ah. dadku meesha aan laga garanayn wuxuu moodaa inaanu ceeboobeynin meelaha dee dadkii garanaya joogaan iyo waxbu is ilaaliyaa idan waa dhalinyaro xaas ma leh jajins waa nin baahi qaba isla markaasi meel aan cidina ka garanay buu joogaa bale meel hoos loo dhigayoo la adoonsanayuu ku nool yahay intaa waxaa u dheer gabadh qurux badan baa raadacaynaysa waxaa ka sii daran gabadha waa tii maamulkiisaba ahayd ee uu boqorku qabay ama imraatulcasiis weeyaan waxaa intaa u dheer inta badan raggaa hunguri badan halka kan gabadhaa ku guroonaysaa ninkaa la doonaya oo isagiibaa la damaaciyey waxaa intaa dheer waxay diyaarisay meel ay is leedahay ficladanna waa ku samayn kartaan waxna ma dhici karto oo ilaahay wuxuu tilmaamayaa waqallaqat ilabwaab albaab oo dhan way xidhay meel walba markays tiri amnigu waa sugan yahay ayay waxay ugu dhawaaqday hayta lak soo dhawow qaala macaad allahi inahu rabbi axsana mahwaaye inahu laa yuflixu aalimuun buu ugu jawaabay macaad allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahy inaan xaaraan ku dhaco ilaahay baan ka magan galay inahu rabbi axsana mathwaaya lababa culammadu way u fasiraan inay leeyihiin ilaahay baa iga soo badbaadiyey godkii iyo meeshii iyo guriga kani keenay sidaa daraaddeed cidda dulmiga samaysa ma liibaanto ama ma ahee inahu rabbi dayn uga jeedo boqorka laftiisa oo boqorku markuu iibsaday muxuu gabadha ku yidhi akrimi maswaahu ilaali buu ku yidhi waxaa la arkaa inuu ina anfacee waana rablbayt de waa guriga ninkii maamulayay kelimatu rabe iyo sayid awilmalik weeyaan idan waa rablbayt waa maaliku lbayt inuu leeyahay ninkii sida fiican ii galay ka abaalka dari maayo haweentiisa weydaaran maayo innahu laa yuflixu aalimuun intaa marka iyadu isku dayday waxay isku dayday inay kufsato xoog marka kan wuxuu miciin biday inuu cararo waa soo eriyatay iyadoo eriyeysa oo marada ku dhegtoo dilaaciso ordayo ayay albaabkooda iyo guriga lahaa ku kulmeen dabeetana markaana hadalkay kaga horeysa waxay tidhi waa abaal markiisu muxuu noqonayaa ninka reerkaagii loo gureeyey in la xidho ama in la cadaabo mooyaane ma abaal marka luu leeyahy akhiiran qisada ilaahay waa inooga warramaya isay ku gabagabowday iyagoo og inuu beri yahay ayay waxay idhahdeen hala xidho intaan judgmentkaasi dhicin ayay waxay ku tidhi haddana dumarkiibaa warka maqmaqlay dumarkiibaa isugu yeedhay waa tii wax u dhiibtay isgoogooyeen iyagoo dumarku leh xaasha lilaahi maa haada bashara in kani bini aadanba maha bay leeyihin si uu qurux badan yihi waa malag un kariima bay yidhaaheen kani dabeete waxay ku jawaabtay fadalikunna aladii lumtunnanii fiih ka igu canaananayseen waa kaa idinba iska xijin kari ladin walaqad raawatuhu can nafsi anigaa hungureeyey bay tiroo doonay fastacsamuu dhowrsanaaday walain lam yafcal maa aamuru waxaan faraya haddaanu yeelin bay leedahay layusjananna walayakuunan min asaakiriin waa la xidhi oo kuwa dulloobay ayuu ku biiri doonaa ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa yuusuf calayhi salaam oo laba qadiyadood hadda u siman yihin inuu gabadha wereerisay iskala tunto iyo inuu xabsi galo xabsi boqor oo aanad garanayn waqti laga soo baxayaba inuu ku dhaco iyo inuu gabadha la tunto ilaahay wuxuu leeyay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunani ilayhi buu yihi ilaahu xabsiga aniga agteyda lagaga kalgacal badayay waxay igu yeedhayaan inaan adiga ku caasiyo inaan xabsi galo waxaa fudud buu leeya inaan xabsiga galo idan ilaahay wuxuu inooga warramayaa imtixaan kastoo bini aadamka soo mara qur-aanku wuu ka warramayaa iyo dad sugmay maryamaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya maryam waa gabadha qudha qur-aanka magaceedu baa ku soo arooray in dhowr iyo labaatan jeer ka badanna wuu kusoo arooray waa sidiiqa baa ilaahay ku tilmaamay mansilada mansilada nubuwada ku xigta inay gabadh gaadhay tahay waxyaabaha ilaahay qur-aanka uu gabadhan ku ammaanay waxaa ka mid ah wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha maryamadii ina cimraan ahayd ee isdhowrtay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala idan aakhiro wiil kastoo suuqa galoo yidhaahda meel khatara bay ahayd oo dee waan isxejin kari weynay ama inan kastoo suuqa gasha kuwan baa ku markhaatiya in la sugmi karo maryam iyo yuusuf ilaahay wuxuu ina baraya subxaana wa tacaala imtixaanaadka dunida dadkii sugmay baa laynooga warramaya si ugu dayano kuwaasi hadday ahayn imtixaankii ku saabsiisnaa ama shahwada nafsiga ama eh, dil ama wax la mid ah cagsigeedana ilaahayna waa inooga warramay maalan imtixaanaadkii suldada ku saabsanaa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ilaahay muxuu leeyahy walaqad aataynaa daawuuda wasuleymaana cilma waqaala alxamdu lilahi aladii fadlanaa calaa kaiiri min cibaadihi lmu'miniin nebi daawuud iyo nebi sulaymaan aqoon baanu siinay baa ilaahay leeyahy mulkina waa la siiyey ilaahay bay u mahadnaqeen oo cadaaladda kamay bixin marnaba dadka cahdigan dambe waxaad moodaa dadku waxay moodaan madaxnimadu inay haniimo tahay haniimo maaha waa mas-uuliya waa mas-uuliya inaad wax ku cuntaa way ka dembi badantay tuugada caadiga ah tuugada caadiga ah haddaad qof xaddo aakhira hal qof baa ku haysta laakiin haddaad ummad dhan xaddo debo konton milyan ama soddon milyan ama toban milyan baa ku haysta aakhiro qofkaad wax ka hadday waa laga yaabaa intaad u tagta inaad tiraa waan iska kay carfi ama inaad maalin uun iska fiicnaato istira wararkaa wixiisi isaga wariyo baraan intaa kaa qaataye waxaa kuwaasa qaada inaad iska tidhahdo waa suurtagal laakiin afar milyan oo qof shan milyan oo qof waxooda markaad cuntay cuntaysa aad cafisu dalban oo agoon leh oo dad jilicsan leh oo masaakiin leh oo dad dhiban leh oo nooc walba leh dadka barh waa ista inaad madax noqota inay nimco tahay nimco maaha waa mas-uuliya walidalik buu nabigu saxaabadiisi rag kamida yihi weligaa laba qofna hau talinin buu qaar kula dardaarmay laba qofna hau talinin laa taamurana cala tnain war labana madax hau noqonin buu ku yidhi abidar idan waa mas-uuliya laakiin waa imtixaan imtixaanada kamida iyaduna ma sugmi doontaa maad noqon doontaa qof xaaraanta iska ilaaliya maad noqon doontaa qof cadaalad ilaaliya maad noqon doontaa qof mas uuliyadiisa xambaaro aan dayicin mise waad ku fashilmi doontaa waa nooc min alimtixaan ka mid ah nebi yuusuf tanna imtixaankan horena wuu soo galay imtixaanka madaxnimadana waa galay marka dambena waa ka laga dhigay wasiirkii maaliyaddaba loo doortay ummadda dhan shan iyo toban sannadood siday dhaqaalahooda u dejin lahaayeen oo dhibta uga baxsan lahaayeen qur-aanka ilaahay kaga warramaya qaabku u maamulay ayuha alaxiba waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu inooga waramaya haddaynu si fiican u daraasayno nolosha waxa problem ka jira iyo qaabka xal loogu helo shayga labaad aynu u baahanay waxa weeyaan isaguna inaynu iimaankeena korcinno kobcinno kordhinno iyo acmaasha saalixa aynu qabanayno ilahi wuxuu le yuhabbit اllahu aladiina aamanuu bilqowli الhaabiti fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira wayudil اllahu الظaalimiina wayafcal اllahu ma yashaa ilaahay waa sugaa kuwa iimaan fiican laga helay waxaa rabbi ku sugaa warka saxda ah yacni markaa naftu kaa baxayso dadka barh baa haleeli waaye towxiidkana ama si kadisaa uu nafta looga qaadaa amaba kaba soo bixi weyda ilahi wuxuu leeya inta iimaankoodu sugan yahay qowlka haabitka abaan ah ku sugayaa nolosha adduuniya aakhiraba aakhirana xabaasha markaad gasho de saddex su-aalood unbaa kaa horeeya waa imtixaanka qura ee inta su aalaha lagu soo qadamay lagu yihi hadhow waa lagu weydiin doonaa inay jawaabta sii diyaarso xabaasha imtixaan baynagu sugayaan imtixaankaasi wuxuu ka koobayana waynu haynaa waxaa lagu weydiin doonaa man rabuk wamaa nabiyuk wamaa diinuk saddexduu nebigu lahaa qofka subaxii markuu soo kaco yidhaahdaa raditu billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxamadin nabiya qofka subaxii ku wardiya ama galabtii ku wardiya inuu dembigiisa alla dhaafayo inuu janno helayo axaadiista baradan ku soo aroortay markaana waa rabbi wuxuu leeyay waan sugaya kuwa cagsigooda asxaabu dulmiga waan sii anbinayaa baa ilahay yihi wayudilu llahu aalimiin mushrikiinta iyo daalimiinta iyo dadka cadaalada xun kuwaasi haleeli maayaan xaqa baa la yidhi camalka saalixi wuu isdhalaa haddaad camalka iyo daacadda laasimto horaad u soconaysa saa daraaddeed baa ilahay wuxuu ley walow anahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum ashadda tahbiita dadku hadday samayn lahaayeen waxa lagu waaninayo kaas baa u khayr badnaan lahaa una sugnaanshiyo badan baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala idan ayuha اlxiba waxyaabaha qofka muslimka asaga waxaa ka mid ah inaad ilaahay beryadiisa badsatid dadka wuxuu u caajisaysan waxa u laysisan baa nebi maxamed tilmaamaya man cajaza can ducaa ninka baryada ilaahay ka caajisa baryada ilaahay no cost waxba kuma kost garaynayso wakti badan kaa qaadi mayso waa rabbigaan albaabadiisa marnaba la xidhin wasta kaaga baahnayn cidaad soo marto laguma odhan baad u baahan tahay wakti kasta albaabkiisi wuu kuu furayay mujarad ibari baa rabbi kuleeya waa kaa aqbalaya saas daraaddeed buu nabigu wuxuu ihi qofuun hadduu caajis yahay laysi yahay kaslaan yahay wax matara un haddaad aragto aan waxbaba qaban karin waa ninka ilaahay baryadiisa ka caajisa buu nabigu tilmaamay dadna waxa u bakaylsan buu nabigu yihi ninka salaanta ku bakayla waxba iyana ma joogto inaad qofka muslimkaa asalaamu calaykum ku tidhaahdid iyana waxba ma joogto sidaa ogeed ilaahay nabi maxamed wuxuu ku leeyay walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila haddaanan ku sugin waxaad ku dhowaan lahayd inaad weecata baa rabbi ku yidhi idan qof waliba weecashada waa u halis falaa yamanu makr allahi ila alqowm alfaasiquun ilaahay makrigiisa cid ka nabadgelaysaa ma jirto idan qofka muminkaa waxa saaran allujuu ila allahi watadarucu ilayh inaad in badan rabbi baridid oo isu dhul dhigtid ilaahay qur-aanka wuxuu kaga waramayaa dadka ahlulcilmiga ah ee toosan fii suurati ali cimraan marka ilaahay ka warramay kuwa had iyo goor shubahaadka iyo waxa qaldan raacraacayna yihiin kuwa qalbigoodu waacsan yahay wاraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamana kulu min kuwa cilmigu degay ee raasukay expertiska ahi iyagu masalada xataa hadday masale garan waayaan waxay leeyihin aamana waayo haddaad sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan daliil hayso hal masale garan weydo ma bini aadamku master nool ma jiro waa qasab waxaad garan weyda inaad arki doonto nolosha laakiin waxaa la eegaa masale haddii taasoo daliilu hayso hal shubho kugu timi waxba kut ku yeeli mayso dadka laakiin lunsan iyaga xabadaasoo qurun bay raacaan oo daba taagnaadaan ilaahay wuxuu leeyay waxay ahlucilmigu yidhaahdaan aamana wixii xagga rabbi ka yimo dhan waan rurumaynay waxaa kaloo rabbi inoo tilmaamaya leeyihi rabbana laa tusiq quluubana bacda id hadaytana ilaahay bay baryaan ilaahayow hana weecinin qalbiyadayada ha weecin intaadna hanuunisay kadib ilahay wuxuu naga warramaya kuwa muslimiina oo jihaatamaya oo ilaahay dartii u dhimanaya oo haddana leh rabbanaa afriq calayna sabra wathabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilaahay ou sabir nagu foorari oo gomadda iyaga sug oo gaalada nooga hiili nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa ugu badan ilaah qalbiga bini aadamka gagadiyow qalbigayga xaq wax cusub yaa muqalib alquluubi habit qalbi calaa diinik idan waxayn leenahay ducaaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka bini aadamkaa suga ah. inaad ilaahay beryadiisa badsato oo mar kasta oo mashkilada ku qabsato waxay doonta ha noqotee imtixaanaadka ilahay wuxuu leey tacawaduu billahi min alfitan maa dahara minha wamaa batan war ilaahay ka magangala imtixaanaadka kuwooda muuqda iyo kuwooda qarsoonba ilaahay ka magangala qul acuudu birabbi اlfalaq min shari maa khalaq dheh ilaahay waxaan ka nabadgal ka magan galay wuxuu abuuray oo dhan sharkooda walidaalika baana layna yidhi salaad kasta dabadeeda akhrista ama gelinka hore iyo gelinka dambaba ku wardiya inaad birabbi lfalq iyo birabbi nnaas iyo qul wallah iyo akrido waayo waa magangelyo aad ilaahay magangelayso ka magangelaysid aadanaha sharkiisa iyo makhluuqaadka dhammaantoodba waxyaabaha dadka suga waxaa ka mid a ilaahay xuskiisa in wardigaagu bato tasbiixdaadu badato nebi maxamed markay dhibtu ku badatay walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruk baa ilahay yidhi waa ognay gaala waxay kugula hadlaysa in naabtaadu cidhiidhiyoomayso oo dee nebi maxamed cid ka fogba ka kaalaya adeerkiibaa intuu dabagalo isdaba taago wuxuu leeyahay anaa kan adeero aho waxba sheegi maayo waa beentii bal ka adeerka hadduu ku daba galo unaanu shaqo kala qaban adeerka ayoo ku daba socdo ile kan yar annagaa dhale wuxuu sheegaya waxba kama jiraan nabi maxamed xadkaasuu soo gaadhay alayhi salaatu wasalaam u abi daba socdo oo uu leeyay waxba wixiisa kama jiraan xad ay maagaan caayaan wax walba ka sheegaan ilaahay baa wuxuu leeyahay walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognahay in laabta ku cidhidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan ee maxay samey maxaa kuu daawaa baa la yidhi waxaa lagu yidhi fasab u tasbiixsa rabbiga fasabix adigoo ku dheehaya ilaahay subxaanaه wa tacaala mahadnaqiisa adoo ku dheehaya inta sujuudana ku biir wacbud rabaka xataa yatiyaka alyaqiin ilaahayna caabud inta geeridu kaaga imanayso idan culimadu waxay dhahdaan mashaakilku hadduu kugu bato wardigaa la laasimaa tasbiixda subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim waa kaa fuqaysaa bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa nin saxaabi ah ayaa wuxuu yihi ducadayda rubuc meelaha baan ka dhigaa salligaaga salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu yihi haddaad doonto ka badso markaasuu yidhi haddaa saddex meeloodoo meel baan ka dhigi haddaad doonto ka badso buu nebigu ku yidhi nus baan ka dhigi haddaad doonto ka badso markii dambe wuxuu yihi de haddaad ducadaba salligaan isugu geyn wakti yaroo gaaroo duca samaysan jiray wardii jiray haddaa intaba salligaan ka dhigi buu yidhi wuxuu nebigu ku yidhi markaa haddaad ka dhigato salliga adigana waxa hami ku haya lagaaga filaanaya ficlan waa tijaabin haddaad saliga nebiga badsato warwar kasta uu kaa tegaya haddaad ilaahay dikrigiisa badsato uu kaa tegaya idan waxyaabaa qofka muslimka asuga ah waxaa ka mid ah alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub baa ilaahay leeyahy alaa bidikri illaah war ilaahay xuskii iyo weyneyntii ayaa qalbigu ku degaa dadka dambe waxaad moodaa wardigooda aada u sii yaraaday inta gaalada la joogtana ma lamaba xasuusato wardigeena ugu badane waa markuu imaamku salaamu alaykum salaamu alaykum yidhahdo dhowr goor inu saxaabada caynkaan idhaahno xataa inay soo damto ina cidi garan mayso inta caynkaan la idha idhaahdo ayaa dabeetana laga kaca qofka muslimka ahi laakiin abaa hurayra wuxuu yihi laba iyo toban kun oo jeer baan wardiga sameeya buu yihi laba iyo toban kun oo jeer biqadri dembi buu yihi daynta aan dambaabayun baan kala dhigay maalintii haddii hadalkaaga tiriya misaad hadashaa waagu markuu beriyo ilaa iyo gabalku markuu dhaco gabalka kaalaya ilaa iyo markaad seexanayso ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysaa soo maha ama adaa war akrinaya dhegtiya afka mid unbaa shaqaynaya ama mid war akrinaya dhegaysanaysaa intaa intee xasanaadaad u malaynaysaa se intee dembiya maalintii waxaad akriday iyo waxaad soo dhegaysatay inteebaa dembiyaad u malaynaysaa intee si xasanaada haddaba haddaad ragto haddaad rabto inaad sugantid wardiga badso qur-aan akhriskaagu ha bato oo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ha bato oo subxaan allah kugu badato subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah weedho yarar oo fudud oo shaqo kasta adoo qabsanaya aada odhan karto dhalinyaraha maalin wuxuu sheegayay laba kun oo istakfuralla baan idhahdaa buu yihi oo oh, gaadhiga intaan shaqada kusii socdo baan idhahdaa buu yihi yani nusa saaca u sii drive garaynayo laba kun iyo saddex kun ba nus saaca waad odhan karaysaa laakiin waxaa laga yaabaa inaynan carabkeenu baranin inayn wax kale ka fakaraysa waddadaa intaad marayso maskaxda way shaqaynaysaa waxbay xisaabinaysaa inta adiga ku mashquulin lahayd markaa adigu mashquuli oo ilaahay dikrigiisa iyo wardigiisa ku mashquuli qur-aan akri tasbiixso nabiga ku salli calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahy mathalu ladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru rabbah mathalu lxayi walmayit buu nabigu tilmaamay warka ilaahay xusa iyo kaan ilaahay xusini wax dhintay iyo wax noole intay isu jiraan bay isu jiraan buu nabigu leeyahy qof dhintay iyo qof nool intay isu jiraan waa laba waxoo kale fog soo maaha intaasay isu jiraan buu nabigu leeyahy ka ilaahay xusaya iyo kaan ilaahay xusaynin ya ayuha اladiina aamanuu اdkuruu اllaha dikra kahiira wsabixuuhu bukraة waasiila huwa اladii yusalii calaykum wmalaa'ikatuhu liyukhrijakum min adulumaati ilى nuuri wakana bilmuuminiina raxiima ilahi wuxuu le kuwa iimaanka laga helayo in badan ilaahay xusa wasabixuuhu bukrata waasiila rabbi xuma ka hufa oo u tasbiixsada gelin hore iyo gelin dambaba baa la leeyay meelaha ugu adaga bini aadamku uu tago waxaa kamida ah goob dagaal goob dagaal qofku hadduu de tawaawen iyo taryaryarim hadday agtaada ka dhacaan waxaa laga yaabaa maskaxdaadu waxaan xabad ahayn inaanay ka fekerin iyo saad u baxsan lahayd laakiin ilahay wuxuu leey goobta dagaal markaad joogtaan yaa ayuha aladiina aamanu idaa laqitum fiatan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun in badan markaa ilaahay xusa haddii lagu leeya adigoo dagaal ku jira ilaahay xus adoo nabada ka waran waxbaba qabanay oo bale wakti faraaqa haystaa oo garan la ah waxaad ku qabato dadku maanta waxay mashquul ku yihiin cimrigiisa siduu u dili lahaa hadhow xanuun yari markuu qabtana geeridaad ka caraysaa dhakhtarkaad ku ordaysaa oo markaad caafimaad qabtay soodaga khasaareynaya waxaad ku falaysaa ilan markaad tidhaahdo maanta waxaan qabta garan maayo waxa weeyaan saacaad cumriga ka kamida ka maarmay baa taaganta aan soo dilla waktiga markaad tidhaahdo cimrigaaga in ka mida baadaada waa khasaare hay dhaafo waa no use useless qayb ka mida ah cimrigaagi qofka bini aadamka ah raasamaalka ugu ee uu haystay ugu weyne waa miniteska iyo secondiska dhaad nooshay raasamaalkaagu waa intaa intaa sidaad u isticmaasho ayay noloshaada aakhira adduunba ku xidhantay intaa sidaad u isticmaasho ayaa noloshaada aakhira taada adduunba ku xidhantay war calalaqal markaanaad mid adduun qabanaynin noloshaada aakhiro buuxso oo inta tan wardigaaga iyo dikrigaaga iyo alle cabsidiisu ha kugu badato saadisana waxaan leenahay waxyaabaha dadka suga waxaa ka mid ah inaad saaxibu mabda' noqotid bini aadamku ama isagaa la hanuuninaya oo warku ku socdaayo oo loo yeedhaya ama isagaa yeedhayo dadka hanuuninaya bini stagnant maaha wax meel iska taagan oo aan isbedelin maaha qofka bini aadamkii waa la raadeeyaa isna waxbuu raadeeyaa saa daraaddeed waxaa habboon inaad adigu daaci noqoto inaad diinta sheegtid qofku intuu qof diin aad u sheegaysa intaad adigu naftaada u sheegaysaaba ka badan ilahayna wuxuu leeya in tansuru llaha yansurkum haddaa ilaahay uhiilisaan ilaahay see loogu hiiliyaa waa diintiisa inaad kor yeeshid ilaahaysna waa idiin hiilinaya gumadiinana waa sugayaa saabican waxaynu leenahay waxyaabaha lagu sugmo waxaa ka mid ah dadka fiican inaad raacdo cid kaa liidata ama kaasii hooseysa ama dad imtixaana haddaad raacdo dee kuwan ka warama behaviorka sulukiyaadka bini aadamka waxay sheegayaan dhaqankaad rabto inaad iska daysa dadkiisu ma la daayaadeen haddaad rabto dhaqan maalan qaadkaadu cuntaa haddaad rabto inaad qaadka iska dayso kuwa qaadka cunan ku hadho dad aan tayn teebilkooda qaad ku jirin raac haddaad rabto inaad sigaarka iska dayso kuwaan sigaarka cabin raac haddaad rabto inaad khamre iska dayso intaan khamriga cabin la soco haddaad rabto inaad salaada ilaashato inta tukato raac haddaad rabto inay cibaadadaadu badato inta cibaadaysato ku xidhan idan qofku bay yidhaahdaan waa maca shaakilahi waa maca saaxibihi waa dadka uu la saaxiibkayay uu la dhaqmo la noolyey la degaankayay la bi-adayay iyo raadeeya ilaahay nabigiisii moxamed aha calayhi salaatu wasalaam oo nebi ah ayaa waxaa lagu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashi naftaada waxaad ku sabira waxaad ku xabsidaa la fadhiisa ilaahay ku leeyahy kuwa rabbi barya yee caabudaya gelin hore iyo gelin dambe baa ilaahay wejigii raadinaya walaa tacdu caynaaka canhum baa ilahay yidhi qoladaa isha ka lalinin adigoo turiidu ziinat alxayaati addunya nolosha birhbirhkeeda adigoo raadinaya yacni naadigaad ka shirtaa keebuu noqonayaa ma naadiga qolada lacagta haysata ma naadiga kuwa shaqala-aantae halkeer ka buuqa ma naadiga fadhi kudirarka ma naadiga masaajidka ma naadiga ilaahay ku xidhan waktigaaga xagad ku qaadataa unba isweydiinta leh qofku waa maca saaxibi xadiis baa wuxuu ka warramaya nin dad badan dilay oo nin yidhi toobad maleeya o maya ku yidhi markii dambu nin sheekh sheekho caalima u tegay war toobad waad leedahay buu ku yidhi laakiin taluu ugu daray toobadii talu ugu daray wuxuu ku yidhi war meeshan aad joogtaa waa ardu suu dad xun baa degan meesha tan ka tag buu yidhi waxaad qabataa meesha heblaaye la yidhaahdo halkaa dad wanaagsan baa joogee kuwa ilaahay la caabud idan deegaanka waa la doortaa haddaad mثalا kaba timi caalam islaamiya gaalka u timi war gaalka laftiisa isdhaama haddaad deegaanka halka ugu liidata kasii doorato deegaanka halka daroogada lagu iibiyo iyo halka caruurta dawaqsani joogto iyo halkaas haddaad maalima meesha kasii xuntay sii doonato ad tiraa way ka qiimo jabantay war qiimo maaha noloshu noloshu sanaati maaha noloshu waa bini aadan baad qiimeynaysa caruurtaadi iyo adiga wax ka qiimo badan inaad haysataa ma jirto maaha shilimo qofku inuu deegaankiisa ku doorta xaggee masaajid u dhow xaggee cibaado ka dhow xaggee iskuol fiican ka dhow xaggee madrase ka dhow xaggee laakiin haddaad ku doorato xaggee guri jaban waad lumaysaa walidaalik ninka kan markuu la talinaya ninka caalimkii wuxuu ku yidhi meesha tan dad xun baa degane ka guur buu yidhi oo waxaad qabataa maxay meel dad fiicani degan yihiin waayo kuwaasaa ku raadaynaya dadka ahlucilmiga ah dad ku xidhantay ee inta khayrka qabtaa waxbaad ka kororhsan inta liidata haddaad ku xidhantana maalinba inbaa ku go-y aduunbaa sii milmayo sii yaraanaya maalinta dambuunbaad is arki doontaa adigoo zeroya waa mashaakilka soomaalida haystay ka mid ta kooda khabiirka ah iyo kooda aan waxba aqoonin mafrash inta la wada fadhiisto sida la akrinayo ayunbaa isku nooc la noqdaa isku caqliyad iyo isku afkaar iyo isku aragti iyo isku dad la soo waxyaabaa qofka muminkaa suga waxaa ka mid ah athiqa biاllaahi wabinasri kalsooni inuu ilaahay ku qabo gaalada iyo muruqyadoodu inaanu kula weynaanin rabbiga gaalkiiyo kownkaba abuuray inuu kaala weyn yahay ilaahay subxaana wa tacala inuu kaala weyn yahay aada ku kalsoon tahay wax alla ballan qaaday inaad helayso nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kacbada meel mutaki ah ayaa saxaabi u yimi leh ilaahay rasuulkiisiiyo miyaad arkayna waxaa dhibna haysata maad ilaahay noo baridayd in waxa nalaga kor qaada buu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay diinta tan ilaahay wuu dhammaystirayaa buu yidhi xad sanca ilaa xadarmood qofku uu socdo isagoo ilaahay uu ka baqaya iyo arigiisa inuu iyayga ka ceshado mooyaane ee idinku waa degdegaysaan buu nebigu ku yidhi ilaahay nasrigiisa wuu imanayaaye waa degdegsantiin idan qofka mu'minka ahi waa inuu ilaahay guushiisa iyo nasrigiisa uu ku kalsooni qabaa sagaal waxaynu leenahay inaad sabirka laasimtid dee adduunku iska imtixaanay haddii imtixaan yar ku qabsado inaad dib isu rogina inaad sabirtid saa daraaddeed baa ilahay le ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bالصabri wالصalaa in allaha maca asaabiriin war kuwa iimaanka laga helayo kaalmaysta baa ilaahay yidhi sabir aada sabirtid iyo cibaadada salaada aada ilaahay ku xidhanto aada badsatid salaadana waa la kaalmaystaa sabirkana waa la kaalmaystaa ilaahay wuxuu macooda yahay inta sabirta baa qur-aanku tilmaamaya bale nebigu wuxuu yidhi qof lama siiyo cataa siismo sabar ka ballaadhan qofkii isa sabir siiyana ilaahay waa sabir siiya waman yatasabar yusabirhu اllah wma uطiya axadu caطaءa khayra walaa awsaca min الصbr ayuha اlaxiba waxyaabaynu ku khatimayna waxaa ka mid a qofka mu'minkaa suga inaad jannada iyo naarta wax badan ka fekertid iyo geerida maxaan uga jeednaa qofka bini aadamkaahi shaqada uu qabanayo inta badan wuxuu ku qiimeeyaa midhaha ay goyso maalan haddii maanta lagu idhaahdo shaqaa lagu darayaa laakiin waa shaqo adag saacaddii laakiin kun dollar baad qaadanaysaa waxay u badantay inaad aqbasho soo maaha la idhaahdo perenawar waa thousand dollar baa la qaadanaya laakiin xaggee barafkaa ama adceedda ama halkaa kulul ama meesha caynkaasaad ka shaqaynaysaa four hours five hours waad shaqaynaysaa waxaad leedahay per an hour one thousand dollar waxaa laga yaabaa inaad isu diyaarisid by any means sidii aad u adkaysan kari lahaydee waxaa shaqadaad u qaban lahayd wax waxbaraf xidhataya kan samaysaya ka naftu iyadoo qarqaray soo dhididsan ba waxaad leedahay sabir sabir berritaad eh, daaranisan doontaaye waxaad ugu sheekaynaysaa maxay dee waxbay helaysaa waxaa lamida qofka muminka ahi nolosha dhammaanteed kuma adkaato markuu rumaysan yahay waxa uu helayaa inay janno tay jannana uu yaqaano waxay tay kuna kalsoon yahay marka uu rumaysan yahay waxauu ka baxsanayaa inay naar tahay naarna uu ogyahay waxay tay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naarku ka cararaya ma seexdo janno ku raadcaynayaana ma seexda buu yidhi jannada intay leegtay waa wax universekan oo lagu yidhahdo keligaabaa iska leh wax waliba yaaliin waxaanad ku helaysaa lagu yidhahdo sanawaadkan yara aada nooshahay inaad dadaasho oo weliba dadaalkaasi weyay dadaalaa naftaada waxba yeelayna aada kusii saxmaysa ah qofku wuu sugmayaa markaa idan qofka muslimka ahi markasta kasta uu janno ka fakero iyo nicmada taalla qur-aanka haddaad furtaan waxaa laga yaabaa laba beyj kastoo qur-aanka iska soo horjeeda janno iyo naar midunbay ka warramayaan waad helaysaa qur-aanku waxa ugu badan u ka warramaa ama waa alle ama waa aakhiro alimaanu billahi wa bilyowmi alaakhir waa waxa ugu badan ee uu qur-aanku ka warramo way adagtay safxa ka mida kitaabka ilaahay oo ama alle iyo sifaatkiisa aanad ku arkaynin ama aanad ku arkaynin maxay aakhiro iyo qiyaamo iyo janno iyo naar iyo xisaab iyo wixii la halmaalo kusaabsan maxaa loo tilmaamayaa inay xasuusteenna ku badato idan qofka mu'minka ahi sicaabu dunya dhammaanteed iyadoo dagaal lagu jiro ayuu nabigu yihi ninka halkaa maanta ku geeriyooda waa ahlu jannu noqonaya mid midhar timira gacanta ku haysto islahaa sii cun ayaa wuxuu yihi biki biki wa maxaa dhacayo wuxuu ihi wallaahi intan intan cunaya haddaan sii noolaado waaba nolol dheer timirta cunisteedii baa la dheeraatay la durugtay inuu timirta tan intuu sii cunaya hadduu sii noolaado inay nolo dheer tahay waxaan uga jeednaa markaa aakhira qofka madaxiisa hadday ku weynaato aqoontuu janno u leeyay iyo aqoontuu naar u leeyay iyo aqoontuu rabbigu u leeyay hadday korodho dunida dhibteedoo dham uu kula fududaya walidaalika baan saxaabadu saxaabadu intaanay guulaysanin noloshii ay ku noolaayeen way ka liidatay baan odhan karaa marka xagga materialka laga eego noloshan aynu inagu nidhaahno majaaca dhacday iyo gaajaa dadka heshay eh, hanala soo gaadhadan aynu ka qaylino waayo waxaad qiyaastaa ummad nebi maxamed baa soo baxay calayhi salaatu wasalaam goor duhura dabeetana waxaa kasoo horbaxay abubakr abubakr buu ku yihi war waktigan maxaa guriga kaa ka soo saaray abubakr baa wuxuu yihi rasuulkiisi gaaja iga soo bixisay nebi maxamedna wuxu yidhi ana gaaja iga soo saartay labadoodii oo wada socda ayaa cumar kusoo baxay cumar baa yidhah war maxaa waktigaa ku soo bixiyey wuxuu yidhi eh, rasuulkiisiiyo waktigaa gaajaa iga soo saarnay bal waxaad qiyaastaa bulsho saddexdii nine u mudnaa gaaja banaanka isugu keentay waa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar iyo cumar laakiin mabaadi'dooda kamay tanaasulin iyadoo khandaqa la qodayo ayuu saxaabi nebiga u yimi wuxuu yidhi eh, rasuulkiisiiyo wakti qabowna way ahayd ciidamo toban kunina way dul degan yihiin oo yuhuud iyo carab iyo cid waliba isu soo gargaarsaday iyaguna waa waxaan laba kun gaadhi magaaladaba ilaa saddex kun oo qof baa degan ba dumar iyo carruurtoodii waxoodaba marka lagu daro idan waxay difaac bideen inay god dheer oon faras ka boodi karin magaalada lagu wareejisto loqoto godkaas baa loogu talagalay intaasoo mitirba in dhowr nin qodo waana wakti jiilaal oo dhaxani dhacayso way gaajoodeen markaa collo waa kusoo soo socdaa waa inay qodaan si kale mareen iyago wadaa nin saxaabiyi nebiga u yimi wuxuu hi la rasuulkiisiyo bala baahidana haysa beerkaanu dhagax ku xidhanay nebiguna maraduu beerka ka qaadoo labu xidhnaa waa nebi maxamed oo laba dhagax xaloosha ugu xidhantay gaajo daraaddeed inuu soo toosiyo yacni noloshaasi qiimo iyaga agtooda kamay lahayn nolosha adduunyo waxaa kala weynaa nolosha aakhiro walidalik maadaama janno ay u socdaan iyo ilaahay diintiisa inuu nusreeyaan caqabaadkan ka hor imanaya noloshu smooth maaha ina caqabaad bay lahayd caqabaadka kan way u sabrayeen way u dulqaadanayeen waxaan ku gebagabeynayaa waxyaabaha fudaydiya dariiqa waxaa ka mid a ah inaad waddada saxaa qaado waddo qaldan haddaad qaado waa culays waxaan diintu ku farin haddaad isku rarto marka dambe wadi kari maysid waxa ugu fudud ee la mara waa wixii alla ku faray waayo ilaahay baa wuxuu le yuriidu اllahu an yukhafifa cankum wakhuliqa اlinsaanu ضaciifa ilaahay wuxuu rabaa inuu nolosha idin fudaydiyo bini aadamkuna waa daciif baa rabi leeyihi idan diintanba waxaa loo soo dejiyey nolosha lagu fudaydiyo ayi ariiq kaloo aada martabaa ka culus ariiqa ugu fududi waa inaad marto wixii alla ku faray thats the best waana ka ugu fudud dadka badh baa bidac iyo wax kale isku raro is idhaahda ka badi waa culays idan waxay yidhaahdaan inxiraafaadku firqo kasta oo diinta ka inxiraafta cabaar bay budhbudhlaysaa hadhowna way shiiqdaa waayo way sidi kari waayaan wax la sidi kara maaha wax la sidi kara maaha waxa qaldani waxa saxa ah, laakiin waa la sidi karaa duruuf kastoo lagu jiro waa la sidi karaa saa daraaddeed waxay culammadu yidhaahdaan waxa saxa ah hadduu qofku helo wuu adkaysan karaa walidaalika baa markuu nimanka gaaleed nebigu waraaqaha u dirayay boqoradii dunida buu waraaqa u qoray mid balba uu leeyahy islaam boqorkii romaniska ee dowladihii yurub iyo xaggan ka talinayay heracles ninkii loodhan jiraa waraaqdii u timi heracles markaa wuxuu tijaabiyey bal ninkan waraaqda soo diray inuu nebi yahay iyo in kale inuu kala ogaado interview buu ka qaaday niman carbeed oo meesha imo mushrikiina oo uu waraysanayo su-aaluu weydiinaya ilaa afar iyo toban su-aalood ama saddex iyo toban su-aalood buu weydiiyey su-aalihii bay uga jawaabayeen su-aaluhu weydiiyey markaa waxaa ka tirsanayd waa ninkaa diintiisa cidi intay gashay dib ma uga noqdaan dadku haddana bini adamku waxa laga yaabaa marka hore waa la qaldi karaa oo waa soo geli karaan dadku laakiin muddo markaad ku jirto waxaan inuu qaldan yahay dadka in badan baa ogaato o derskaga tagta haddana wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo ninkan waxa uu idinku yeedhaya dadkii galay wax diintaa ka cadhoodoo dib uga baxay ma leeyihin waa abu sufyaan oo gaala ninka hadlayaana abu sufyaan marka kan waa sulxu xudaybiya sulxu xudaybiyana sanadkii lixaad buu dhacay macnaheedu waxa weeyaan labaatan sano meelahaasuu nebiga dagaal kula jiraa markan labaatan sanadood abu sufyaan markuu koob iyo labaatan sanadood nebiga la dagaalamayuu islaama idan marka kan xawaalay sagaal iyo toban sannadood in ka badan buu dagaal nebiga kula jiray oo colaada dhex taalla su-aashii markii la weydiiyey waxaa la yidhi cidmaydin kusoo noqotaa dadka diintiisa galaa dib cidmaydin kusoo laabataa wuxuu yidhi ku abuja abu sufyaan wuxuu ku jawaabay maya wixii diintaa galaa dib ugama soo noqdaa heracles oo jawaabaya wuxuu yihi wakadalika aliimaanu sidaasuu iimaanku la mid yahay marka uu qalbiga bashaashadiisa galo iimaanku saas weeyaan buu leeyahy yani dadku hadday xaqa helaan buu leeyahy dib ugama noqdaan kama ridoobaan waxay culamadu yidhahdaan marka dariiqu inuu xaq yahay waxay ka mid tahay waxyaabaha keena inuu qofku sugmo markaa hubi waxa aada ilaahay ugu dhowaanaysaa wixii uu rabbi ku faray inuu yahay si aan waddo qaldan u qaadin waxaad ilaahay ugu dhowaanaysaa wixii rabbi ku faray inuu yahay hubi masaa-ilka aynu soo sheegnay oo dhan waxaan leenahay waa wax caawinaya qofka muslimka ahi inuu dariiqa xaqaa ku sugnaado oo islaamnimada xejisto ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala dhul fitan badan baa joogtaan in ilaahayna wada sugo kuwii diinta ku sugma ee raacina laynaga yeelo inta garata xaqii fahamta ee ku dhaqanta in rabbi inagu daro intiina dhashay in alla u inta noolle in alla caafimaad siiyo sala allahuma calaa muxamadi wala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabi